بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd xadiiqaة tasriif nebi cabdiraحmaan cabdiraحmaan الzaylaci raximah اllahu tacaala <clears throat> waxaa inoo dambeeyey baabku kaga waramaya sheikhu raximah اllah ficilka maadiga oo muctalkaah waliba muctal caynkaa ah, marka damiir lala xiriiriyo isbedelka ku imaanaya ayuu ka soo warramay sheikhu raximah ullah soo aragnay isbedelkaas waxaa ugu muhiimsan laba shay marka wasnigu calaa wasni facula uu yahay iyo calaa wasni facila marka uu yahay in xarakadiisii caynka naqli lagu samaynayo caynka marka la xadfo kadib in naqli lagu samaynayo xarakadii caynka oo fada la saarayo maqsuudka iyo ujeeddaduna ay tahay in lisku tuso in wasnigu ahaa facila ama facula inuu ahaa eh, laakiin haddii wasnigu calaa wasni facala uu ahaa eh, marka caynkii la xadfo irtiqaa saakinayn loo xadfo xarakadii caynka haddii la naqliyo fada loo naqliyo wax isbedela kama imaanayo eh, si marka isbedel loo helo xarakadii caynka waxaa lagu soo bedelanayaa xarako ku haboon oo mujaanis ku ah eh, xarafkii caynka ku sugnaa xaraf xarafkii caynka ku sugnaa ama wowga ahaa ama ya-da ahaa xarako mujaanis u ah ayaa markaasi xarakadiisi lagu soo bedelanayaa xarakadaasna waxaa la geynayaa faaulkelima xarakadaa fada saaran marka waxay tusinaysaa oy daliil u tahay ficilkani inuu ahaa muctalulcayn bilwaaw ama muctalulcayn bilyaa inuu ahaa oo bictu haddii la yidhaahdo kasraha bada saaran wuxuu tusinayaa in uu ahaa muctalulcayni bilya waxaana tusinaya kasraha la saaray caynka ayaa tusinaya oo daliil u ah maxaa yeelay kasruhu wuxuu mujaanis u yahay kasruhu wuxuu mujaanis u yahay iyo abuu mujaanis u yahay marka xarafkan meesha ka maqan oo la xadfay inuu ya ahaa ayay daliil u tahay marka qultu la yidhaahdana damahaa sifada saaran wuxuu daliil u yahay in cayntani ay ahayd asalkeedii waw inay ahayd marka waxaa saa loo yeelayaa oo xarakada loo fada loo xarakada xarakada loogu bedelaya fada loogu naqlinayaa si laisku tusiyo caynulkelima wixii ay ahayd wow maseya marka farqigaasa udhexeeya marka wasnigu uu yahay calaa wasni facala iyo marka ay yihiin facila iyo facula halkan wuxuu ka bilaabaya sheikhu raximah اllahu tacaala ficilka loo yaqaano almazidu fiihi almazidu fiihi ayuu halka bilaabaya qaala naadimu raximah اllahu tacaala thanihima aqsaamuhu halaaثة fahaakaha fainaha munsaaqa yuqaabalu اlasl bضimni ficli lidicfi asli ma lidaka اlasl wain baqii asl fakarir laama kajiimi daxrij daka xukmu daama ma lam yakun ضicfa lxarfi asli bilafdihi اktufii bgayri cadli xarfu ziyaadati ataa mustaxiba akhara min aslayni zaa'idu shaba wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala thaanihima thaaniihimaa afcaasha kooda labaad aqsaamuhu aqsaamtiisu halaaثatu saddex weeye fahaakahaa qaado fainahaa aqsaamtani munsaaqatun waa mid kugu soconaysa ayb munsaaq ay sahlat اdukhuuli fi اlxalqi waxaa kugu socda munsaaq macnaa waa shay sahlan buu ujeeda waa shay fudud fahmaysa weeyaane qaado yuqaabalu waa la qaabilinayaa waa la qaabilinayaa alaslu asalkii waxaa la qaabilinayaa bidimni ficlin ficil xuruufta ku dhex sugan ayaa la qaabilinayaa lidocfi aslin asal soo laba jeer noqday ayuu u sugnaaday maa lidaaka alasli asalkaa waxay u sugnaaday wain baqii aslun asal haddii uu baaqi noqdo fakarir laaman laam soo celceli kajiimi daxrij oo kale weeye wadalika kajiimi daxrij daxrij jiimkadoo kale weeyaan daaka kaas xukmun xukum weeye xukumkaasoo daama yaa markaa daa'im ah maa lam yakun waa haddii usan ahayn dicfan dicfa hadduusan ahayn lixarfin asli xaraf asal ah uktufiya waa lagu kaaftoomayaa bilafdihi xaraf asli hadduusan ahayn uktufiya bilafdihi lafdigiisaa lagu kaaftoomayaa bikayri cadlin diidma la-aan ayaa lagu kaaftoomayaa halkan sheekh wuxuu ka waramayaa raximah اllahu tacaala ficilka loo yaqaano almasiidu fiihi ficilka wax lagu ziyaadiyey bidaayada kitaabka sheekh wuxuu inoo soo sheegay ficilku inuu laba qeybood yahay inuu laba qeybood yahay ayuu inoo sheegay waclam biana alficla darbaani mujar radun masiidun fiihi haakada ishtahar buu inoo soo sheegay ficilkii in laba loo qaybinayo labadaasoo kale ah mujarad iyo maziid labadaasoo loo qaybiyaa mujaradkii waa ka soo baxnay waxaan soo marayna mujarad buu ahaa mujaradkaas saddex u qeybsamayey eh, laba loo qeybiyey mujarad اthulaaثi iyo mujaradu الrubaaci mujarad اthulaaثi saddex kelmadood ama saddex wasni buu lahaa facala iyo facila iyo facula waa soo aragnay mujarad rubaacina hal wasni buu lahaa oo faclala Eh, marka qaybtii koobaad oo sidaa u qaybsamaysa horaan soo aragnay halkan waa qaybta labaad weeye darbaani mujaradun aqsaamtiis waan soo aragnay isagaa sheegay faawalun cindahumu qismaani rubaaciyun hulaahiyun yani kaa hore oo mujaradka in loo qaybinayo rubaaciya hulaahi waan soo aragnay haddaba masiidki buu halka sheekh kaga waramaya kii la ziyaadiyey almasiidu fiihi ayuu halkan kaga hadlaya kaa masiidka oo haaniihimaa uu ku sheegay haaniihimaa kooda labaad yani mujaradkii buu laba u yahay awal wuxuu ahaa mujarad haaniga wuxuu noqonayaa masiidu fiihi buu noqonayaa masiidkaas kaa la ziyaadiyey baa haddaba saddex u qaybsamaya saddex ayuu u qaybsamayaa saddexdaas maxay yihiin waa rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi wuxuu uqaybsamaya saddex buu uqaybsamaya aqsaamuhu halaa saddex buu uqaybsamaya saddexda maxay yihiin waa rubaaci waa khumaasi waa sudaasi oo ficilka haddii la ziyaadiyo ziyaado afar buu ku gaaraa ama shan buu ku gaaraa ama lix buu ku gaaraa ayib maziidka waxaa ugu yar afar baa ugu yar waxaana ugu badan lix baa ugu badan walow ay jiraan laba markaasi subaaci laba ficil ay sheegaan oo yidhaahdaan waa laba ficil oo keliya oo la arkay oo markaas subaaci ah ayib oo nasrulfaakirka eh, nasruljawaahirka eh, ayaa markaas soo naqlinaya eh, fii qaacidati sarf اfaakir ayuu kusoo naqlinaya laba ficil oo markaasi subaaci ah laakiin sida la yaqaano sida intay kutubtu sheegaan waxaa weeye in ficilku markuu masiid yahay markuu mujarad yahay hulaaثi baa ugu yar rubaaci baana ugu badan ficil mujarad ah oo saddex hoos saddex xaraf ka yar ma arkeysid ficil mujarad oo afar xaraf ka badanna arki maysid marka eh, mujaradka hulaaثi baa ugu yar rubaacina ugu badan yahy maiidka masiidka la ka la ziyaadiyey waxaa ugu hooseeya rubaaci baa ugu hooseeya sudaasi baana ugu badan sida mashhuurku la yaqaano weeye marka mujaradka labadiisa qaybood waa soo aragnay in laba loo qaybinayo inuu saddex xaraf ka kooban yahay mujaradku oo facile iyo facule iyo facala u noqonayo iyo inuu afar xaraf ka kooban yahay hal wasni uu leeyahay oo faclala ah horaan soo aragnay haddaba marka la ziyaadiyo oo ficilkii wax lagu kordhiyo xuruuf zawaaida marka lagu daro isagoo saddex xaraf ah isagoo saddex xaraf asalku saddex xaraf ay ahaayeen baad hal xaraf ku daraysaa muxuu noqonayaa rubaaci buu noqonayaa isagoo saddex xarafa usuula ah, markaad xaraf ku darto muxuu noqonayaa rubaaci buu noqonaya waa rubaaci laakiin masiidu fiiha waxbaa lagu ziyaadiyey waa rubaaciyu masiidu fiihi waa rubaaci wax lagu ziyaadiyey wey ko asagoo afar xarafa usuul ah ayaa hal xaraf lagu darayaa muxuu noqonayaa isagoo afar xarafa usuula ah, hal xaraf ku daraysa muxuu noqday khumaasi buu noqday ama asagoo saddex xarafa oo usuula ah, baad laba xarafoo zaa'ida ku daraysaa kaasna muxuu noqonayaa khumaasi buu noqonayaa sax asagoo afar xarafoo wada usuul ah baad laba xaraf ku daraysaa oo zaaida muxuu noqonayaa lix buu noqonaya sudaasi buu noqonayaa ama asagoo usuuloo saddex xaraf ah baad saddex kale ku daraysaa muxuu noqonayaa sudaasi buu noqonaya marka sudaasi kama bato ayib sudaasi kama bato rubaaci baa ugu yar sudaasi baa noogu badan markuu sheekhu marka ina leeyahay aqsaamuhu halaaatun markuu ina leeyahay yani maziidku saddex buu u qaybsamayaa rubaaci inuu yahay rubaaci masiidun fiihi ah ayib khumaasi masiidun fiihi ah oo ziyaada khumaasi ku noqday iyo sudaasi masiidun fiihi ah oo ziyaada markaasi sudaasi ku gaaray saddexdaas wey saddexda uu sheegayo marka laakiin marna xagga hulaaثigay ka imaaneysaa marna xagga hulaaثigu ka imaanaya marna xagga maxay rubaaciga ayuu ka imaanaya rubaaci masiida hulaaثi xaggiis buu ka yimaadaa hulaaثi saddex xaraf ahaa marka hal xaraf lagu daro muxuu noqonayaa rubaaci soo maha marka rubaaci masiidu fiihi ah hulaaثi oo hal lagu ziyaadiyo buu ka imaan karaa bas khumaasiga iyo sudaasiga laakiin hulaaثiga xaggiisana wuu ka imaanayaa rubaaci xaggiisana wuu ka imaanaya oo markaan hulaaثi saddex xaraf ahaa markaan laba xaraf ku ziyaadiyo khumaasi buu noqday markaan asagoo saddex xaraf ahaa saddex kale ku ziyaadiyana muxuu noqday sudaasi buu noqday rubaacigu hadaba umow mujaradkaha rubaaci mujaradah waxaad ku siyaadisaa hal xaraf ku ziyaadi muxuu noqday khumaasi buu noqday yacni rubaaci mujarad ah laba xaraf ku ziyaadi muxuu noqday sudaasi marka labada dambe way wadaagayaan hulaasiga markaa laleeyahay waa khumaasi masiidun fiihi ah waa sudaasi masiidun fiihi ah hulaasi la ziyaadiyana waa ka imaanaya rubaaci la ziyaadiyena wuu ka imaanaya laakiin markaad maqasho waa rubaaci la ziyaadiyey riwaacinimo ziyaadu ku gaaray wuxuu ka imaanayaa un hulaaثi hal xarf lagu ziyaadiye bas lakin rubaci xagga iskama yimaado waayo rubaaci maxaa ugu yar marka horeba afar xaraf baa ugu yar mar haddii wax lagu daro hal xarf hadii lagu daro khumaasi buu noqday laba haddii lagu darona muxuu noqday sudaasi buu noqday marka rubaaci lagu leeyahay asalkiisu rubaaci bu haddana waa maziidun fiihi yani markaas oo rubaaci buu ku gaaray dee waxaan isaqbal yani wax kulmi karaa maaha marka waa inaad fahamta aqsaamuhu halaath halaahadan xaggey ka imaanaysaa waa marka la ziyaadiyo mar rubaaci buu noqdaa arrinka waxaa la khaas ah hulaaثi ha lagu ziyaadiyey marna wuxuu noqdaa khumaasi inta la ziyaadiyo rubaaci xaggiisana waa ka yimaada hulaaثi xaggiisana waa ka yimaada labaduba la ziyaadiyey marna wuxuu noqdaa sudaasi ayuu markaasi ziyaada ku gaaraa rubaaci xaggiisana uu ka yimaada la ziyaadiyey hulaaثi la ziyaadiyena xaggiisa uu ka yimaada ayib sheekhu marka wuxuu inoo tilmaamay markuu inoo sheegay aqsaamtu inay saddexdaas tahay iyo wuxuu inoo tilmaamay qaabkee haddaba wax loo wasnaa arrinka horan usoo tilmaanay fi bidaayat اkitaab baan soo tilmaanay qaabka wax loo wasno oo markay culimadu ama sarfiyiintu yan sarfiga marka la joogo cilmu sarf marka la joogo wuxuu leeyahy miisaan buu leeyahy miisaan qolo kastoo shaqo iyo camal leh a waxay wax ku miisaamatay leedahay kuwa meheradaha haysta waxbay wax ku miisaantaan laba kafadood bay haystaan yani waxaad u baahato way kuu saarayaan ayib kuwa dharka iibiya oo dawaarlayaasha ah cabir bay haystaan inta waarood u baahan tahay bay kuu sheegaya imsad ubahanta ka ohanayaan wuu ku cabiraya cabir buu kuu saarayaa ayib kuwa dhulka iibiya oo dhulka yaqaana cabir bay isticmaalaan oo intaasoo kilomitr intaasoo cabir bay isticmaalaan wahaakada sarfiyiintu haddaba miisaan bay leeyihiin wax ku miisaamaan miisaankood waxaa weeye fa iyo cayn iyo laamo laisku keenay wey facala weyaan facalahaasi sidaa doontaad u xarakayn kartaa adoo hadba raacaya waxa aad miisaamaysid xarakadu dhib maleh ama facala dheh ama facilo dheh ama faculo dheh ama fucilo dheh hadba waxa la miisaamayo ayuunbuu noqonaya miisaanku sowaadix maaha oo hal shay yani markaasi waxaa unbaa lala soconaya la miisaamayo ee xarakadu la soconaysaa laakiin waxaysan isku khilaafan waxa weeye fa iyo cayn iyo laam iskuma khilaafayaan oo fadiina ba laguma bedelan karo caynkiina jim laguma bedelan karo ayib laamkiina ra laguma bedelan karo saddexdan waa in la ilaashadaa laazim wey lakin sida xarakada waaa lawaafaqaya waa miisaanka la saarayo marka sarfiyiintu waxay leeyihiin waxay wax ku miisaantaan bay leyihin waxay wax ku miisaantaan ayay leyihin waa fa iyo cayn iyo laam waa anaga soo tilmaanay asbaabta ay u doorteen fa iyo caynkan iyo laamkan waxaa kamid a ah asbaabta u doorteen facala marka lasku keeno fa iyo cayn iyo laam macnuu wuxuu noqonaya wuu sameeyey wax kastoo la sameeyo waa ku roobeysaa haddii haddaad istaagto maxaad samaysay istaag baad samaysay haddii aad fadhiisan maxaad samaysay fadhi haddii aad socoto socod baad samaysay haddii aad wax cunto cuntaad samaysay cunitaan baad samaysay haddaad cabto cabitaan baad samaysay kulu haada facalaa ku roobeysa wuu sameeyey soo wadex facala ayaa ku roobeysa waa mid kamida ah asbaabtay u doorteen markaa culimadu ay tilmaameen asbaab kalena anaga hore usoo tilmaanay marka markay wax miisaamayaan fa iyo cayn iyo laam ayay miisaan ka dhigtaan wax ku miisaantaan fada xarafka koowaad bay waafajiyaan caynkana xarafka labaad bay waafajiyaan laamkana xarafka saxaad bay waafajiyaan marka kelmadda miisaanka la saaraya saddex xaraf hadday tahay xaraf koowaad fa baad ka cabiraysaa ka labaadna cayn baad ka cabiraysaa ka saddexaadna laam baad ka cabiraysaa waa markay saddexa xaraf tahay wey bas haddii kelmadu saddex xarafa usuula maahane waa afar xarafa usul ah markaad fadi caynkii markaad kelmada xarafkeedi koobaad fada aad waafajisay xarafkeedi labaadna cayn aad waafajisay xarafka saddexaadna laam aad waafajisay kelmadii usuusheeda weli xaraf baa dheeraadoo dhiman wuxuu ku leeyahay jiimkii soo celceli fakarir laaman wain baqii aslun fakarir laaman laamkii soo celceli laamkii soo celceli ayb waa markay tahay eh, kelmadan xuruufteeda wada usuul markay tahay wada usuul markay tahay eh, saddex araf hadday tahay wada usuula fa iyo caynilan baa kugu filan haddii laakiin wada usuul ay noqon weydo hadday eh, usuul noqoto laakiin ay ka badan saddexdii afar ay usuul ku noqoto xaalka noocaasa fadi iyo caynkii laamkii markaan inta hore waafajiyo laam xaraf dheeraada weli ku dhiman xarafka dheeraadkana laam baad ka cabiraysaa fakari laama laamka baad soo celcelinaysaa haddii lagu yidhaahdo daxraja miisaan saar daalka waxaan waafajinaynaa fada xadan waxaan waafajinaynaa caynka ra radan waxaan waafajinaynaa caynka radan waxaan waafajinayna laamka markaan daxraja daxra daalka waxaan waafajinay fadii xaadina maxaan waafajinay caynkii radina maxaan waafajinay laamkii waa naga dhamaatay misanka waa naga dhamaaday maxaan samaynaa marka kelmadii la miisaamaya usuusha ahaydna weli xaraf baa sii dhiman maxaa la yeelayaa laamkii baa mar labaad la soo celinaya marka maxaa oranaysaa marka daxraja calaa wasni faclala waxaa loo xarakaynayaa mawsuunka waxaan la miisaamayo qaabku u xarakaysan yahay ayaa miisaankana loo xarakaynaya marka daxraja calaa wasni faclala ayuu noqonayaa ayib waa haddii yani afartan ay wada usuul yihiin ismigaa wuxuu dheeraad la yahay in la helo ismi shan xarafoo wada usuul ah saddex xaraf markay usuul yihiin ficilka iyo ismigu waa laga helaa saddex usuul ah afar wada usuulana ismigana waa laga helaa ficilkana waa laga helaa laakiin shan wada usuul ah kelmad shan xaraf ka ah kooban shanta wada usuul ay yihiin ficil lagama helo maxaa laga helaa ismigaa laga helaa haddaba haddii aad aragto ismi shan xaraf ka kooban oo shanta wada usuul ay yihiin maxaad yeeli marka ilaa waxaan miisaankan wax ku miisaamaynay fa iyo cayn laan bay ahayd xarafki ood fa baan ka cabirnay kii labaadna cayn baan ka cabirnay kii saddexaadna laan baan ka cabirnay mid afaraad markuu soo noqday asna laan baan ka cabirnay mid shanaad ba haddaba soo noqday see la yeelaya kaa shanaadna sheekh wuxuu ku leeyahay kaa shanaadna laan baa laga cabiraya marka waxay noqonaysaa laamka saddex jeer inuu soo noqdo ayay noqonaysaa maala safarjal oo kale waa mise xaraf safarjal waa siin iyo alfaa iyo ra jiim iyo alaam waa mise xaraf waa shan shantooda usuul wey shantooda usuul wey safarjal marka waa shan xarafoo wada usuul ah miisaankana haysaneen imse xaraf buu ahaa saddex araf baa soo maha idan safarjel eh, siinka waxaan waafajinayaa fada fadana waxaan waafajinayaa sa fa fada maxaan waafajinayaa caynka sa fa ra-dan waafajinayaa laamka saddexda markaan halka ku dhameeyey weli kelmadii la miisaamaya laba xaraf baa sii dhiman labada xaraf maxay yihiin jimiyo laam baa sii dhiman see la yeelaya marka laamka hore ee eh, yani safar ja jiinka hore jiimka laamkana ka cabir safarjal safarjal laamkana laamkana ka cabir saddexda xarafa u dambey saddexdaba laam baa qaata marka safarjal calaa wasni facallal baad oranaysaa calaa wasni facallal oo hadday wada usuul tahay weeyaan hadday wada usuul tahay intaa ma dhaafayso kelmaddu shan ma dhaafayso inay saddex xaraf tahay inay afar tahay ficilkiiyo waxaa wadaagaan niri asmaada afar i saddexdaba wada usuula shan xaraf wada usuula inay noqoto waxaa gaar u leh asmaadaa gaar u leh marka laamka baa mar saddexaad lasoo celinaya waadix wey inta waa wixii usula sida loo miisaamay waa iska fududa waa iska basiid asal sida loo miisaamay waa iska fududa waxaa inoo haray kelmaddii zaaid baa ku jira kelmaddii zaaid bay wadataa see loo miisaamaya zaaidkana laba loo kala qaadaya inuu meesha asal ku leeyahay inuusan ku inuu meesha ku leeyahay asal oo eh, kelmadda waxaa ku jira xaraf asal ah iyo xaraf zaa'ida ah ku jira oo isku jinsi ah sida maalan qatalo oo kale qatala waxay ka kooban tahay qaaf iyo ta iyo laam usuul ah laakiin kelmaddii waxaa la socda xaraf kale oo zaa'id ah xarafkaas muxuu yahay waa ta ta'dan markaad eegto usuushu waxay ahaayeen qaaf iyo ta iyo laam bay ahayen bes qaaf iyo ta iyo laan bay ahaayeen ta baa la socota tada marka waa xaraf zaaid ah xaraf zaaid ah xarafkan zaaidkaa marka la miisaamayo kelmaddii miisaanka la saarayo see loogu dhawaaqayaa ma sidiisaa loogu dhawaaqayaa mase si kale loo dhigayaa waxaad eegeysaa ta'dani ta kaloo asal ah oo kelmadda ka mida ah may jirtaa ta kaloo asal ah oo kelmadda ku jirta xuruufta ususha ka mida ah may jirtaa nacam taa maxaad ka cabirtay cayn taa caynulkelimay dhacday taa waxaad ka cabirtay baad tanna ka cabiraysaa wain yakun zaaidu dicfa aslin fajcal lahu fi lwasni maa lilasl ibn malik baa ohanaya kelmaddu hadday asal ku leedahay xarafkani hadduu asal ku leeyahay kelmadda asalkaa waxaad ka cabirtay asagana ka cabir asalka waxaad ka cabir isna ka cabir asalkaa hadduu fa yahay kana ka cabir asalka hadduu cayn yahay asna cayn cabir haduu cayn dhaca asna cayn cabir asalka hadduu laam dhacay asna laam cabir asalkaasi waxa uu yahay asna markaasi kana ka cabir marka qatala qaafku fadaan ku beegayaa laamka ugu dambeeyana laam baan ku beegayaa tadan dhexena maxaan ku beegayaa caynkii haddaba tada mid asale mid zaaid ay noqotay taa asalka maxaan ka cabirayaa cayn soo maha tan zaaidkana maxaan ka cabirayaa isna caynkan ka cabirayaa marka qatala maxaan ku wasnayaa facala ayaan ku wasnayaa facala ayaan ku wasnayaa ayib waxaa la mid ah karama karama waa kaaf iyo ra iyo miim saddexda waa asal ra-dan ayaa markaasi waxay tahay mid asal iyo mid zaa'id ah marka miisaanka aan saaro ra-dan maxay ku beegmaysaa mafaada ku beegmaysaa macaynka masalaamka caynka ku beegmaysa soo maha tan kaloo zaa'idka ku idqaamanna taa waxaan ka cabirn baan ka cabiraya marka ka raba calaa wasni facala ayay noqonaysaa waxaa lagu yihi tacalamo wasan taa hore garanayo xarafkan zaa'idka meesha asal buu ku xaraf asalu ku xarafka asalka waxaad ka cabirtan baad ka cabiraysaa meel kale aadi maysid waadix wey haddii laakiin xarafkan zaa'idka kelmadda ku jira asal meesha kuma leh keligiis baa kelmadda ka mid ah sida maala akrama oo kale akrama kelmadda usuusheedu waa kaafka iyo rada miimka wey kaafka iyo rada miimka wey usuusheedu waxaa kelmaddan la socoto dheeraad ku ah hamzadaas awelka dhacday baa dheeraad ku ah hamsada markaan eegno xaraf la mid ah usuusha ka mid maha oo usuusha kale markaan eegno waa kaaf iyo ra iyo miim hamze kale may ku muuqataa may waa keligeed waana zaaid hadday keligeed tahay oo zaaid ay tahay siday siday ta ugu dhawaaq siday tahay ugu dhawaaqaysaa inta kale miisanka saaraysaa marka akram maxay noqonaysa calaa wasni afcala afcala siday tahay waad ugu dhawaaqaysaa afcala ayib hadday dhexda dhacdana waa la mid sideedaa loogu dhawaaqayaa hadday laba noqdaan sidii baa loogu dhawaaqayaa hadday laba noqdaan sidii baa logu dhawaaqaya maala waxaa lagu yihi ictadala wasn ictadala wasn hamzadan awalka dhacday waa zaaid hamzo kaloo kelmadda ku jirta may jirtaa waa maya icta tadana waa zaaid tadana waa zaaid dhexda ku jirtana waa zaaid soo waadix maaha ta kaloo kelmadda ku jirta may ku muuqataa waa maya labada xaraf waa zaaid meeshana asal kuma leh idan maa la samayna markaasoo kale sidaa ugu dhawaaqaysaa inta kale miisanka saaranaysaa caynka fa baad ka cabiraysaa ayib daalkana cayn baad ka cabiraysaa laamkana laam baad ka cabiraysaa marka ictadala markaan miisan sar maa ohanaa iftacala baan ohanaa if hadi sidaan ugu dhawaaqay caynka ugu horeeyan fa baan ka cabiray ifta taan sidaan ugu dhawaaqay ifta daalkii laamka dambena waa usuul cayn i laam اعtdl عalى waزن اftacl waxaa lgu yhi waxaad wasantaa in facala misaan saar baa lagu yihi in facala in facala in facala hamzadu waa zaa'id nuunkuna waa zaa'id waxaan ujeedaa in fasala ujeeda cafan in fasala misaan saar baa lagu yihi in fasala hamzadu waa zaa'id nuunkuna waa zaa'id fadu waa asal saadkuna waa asal laamkuna waa asal hamzada markaan eegno kelmadda hamze kaloo ka muuqata miyay ku muuqataa ku jirta waa maya nuunkana ma nuun kalaa kuu muuqda waa maya haddaba sidooda ugu dhawaaq labadaas siday yihiin ugu dhawaaq inta kalena faaya cayn laam cabir marka muxuu noqonaya infasala calaa wasni infacala infacala marka zawaaidda ama ha isku xigaan ama ha isku xigaan ama keli keli ha noqo midba meel ha dhaco yani sidiisaa loogu dhawaaqaya hadduusan meesha asal ku lahayn sidiisaa loogu dhawaaqaya laakiin meesha hadduu asal ku leeyahay asalkii wax laga cabiraya baa laga cabiraya marka qaacida markaad fahanto wax kastoo laguu sheego waad miisaami karaysaa waxaad kala hubsanaysaa marka hore asal ma yahay mase maaha asal hadduu yahay oo wax meesha wada usuul ay yihiin fa iyo cayn laam cabir haddii ay asalka u sii farabato afar noqdona laam labaad soo celi hadduu sii bato shan noqdona laam saddexaad soo celi halkaasu kaaga dhamaad wixii usuul ah wixii zawaa'idah xarafkan zaa'idka ah hadduu xaraf kaloo lamida ah meesha ugu jiro xarafka waxaad ka cabirto kana ka cabir hadday isu idqaaman yihiin dhib ma leh hadday kala go-an yihiinna hadday midma midna awel buu dhacay xaraf zaa'idka midna meel dhexuu dhacay midna waa zaa'id midna waa asal kaa asalka waxaad ka cabirtay yani iskuma idqaamna waa laba xarafoo isku mid ah midna waa asal midna waa zaa'id midna fa'di buu dhacay midna meel dhexuu dhacay ka asalkaaba fada dhaxay fadaasaad ka cabiraysaa kan zaaidka markaad soo soo gaadho ka hore waxaad ka cabirta tan kana ka cabiraysaa kan wix laga cabiraya kana laga cabirayaa haddaysan isku idqaamin we haddaysan isku idqaamnayn weeyaan hadday isku idqaaman yihiin waa naga sheegnay facala karama badala facala ayaa marka lagu miisaamaya waad waxaan u ayib marka qaabkaas waa qaabkii wax loo wasneeyey weeyaan qaabkii wax loo wasneeyey weeyaan Eh. wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala haaniihimaa afcaasha qeybteeda labaad aqsaamuhu haaniga marka muxuu ujeedaa ilaa awal buu inoo soo sheegay inuu yahay waclam biana alficla darbaani ficilku laba qeybood yah mujarad iyo masiid mujarad waa soo marnay awaluha kii horu ahaa haani marka muxuu noqonaya waa masiidki haaniihimaa afcaasha keeda labaadoo masiidka ah almasiidu fiihi aqsaamuhu kaa qeybihiisu halaaثaة saddex weeye almaziidu fiihi saddex buu uqeybsamaa saddexdaa maxay yihiin ima an yakuna rubaaciya wa ima an yakuna khumaasiya wa ima an yakuna sudaasiya ficilka maziidka rubaaci baa ugu yar sudaasi baa ugu badan ficilka mujaradka ah hulaaثi baa ugu yar rubaaci baa ugu badan aqsaamuhu qeybihiisu halaaثatu saddex weeye fahaakahaa qaado fainahaa ayadu aqsaamtani munsaaqatun mid kugu soconaysa wey manaa mid fudud weeyaan munsaaqa ay sahlat اdukhuuli fi اlxalqi shayga markuu yani marka aad kugu soconayo naftu aysan diideynin baa laba munsaaq marka hadda wuxuu ujeeda wax naftu ay diideysa ma waxaad fahmi karto w fudud weeye wax adag oo naftu ay diideyso maaha munsaaqa wey yuqaabalu waa la qaabilin alaslu asalkii asalkii kelmadan la miisaamayo waxaa la qaabilinayaa bidimni ficlin ficil waxaa ku dhex jira ficil maxaa ku dhex jira ficil waxaa ku dhex jira fa iyo cayn iyo laan baa ku dhex jira fa iyo cayn iyo laan baa ficil ku dhex jira marka wuxuu ku leeyahy isticmaal buu ku dimni waxaa ku dhex jiro fa iyo cayn laanba miisaanka dhigo yuqaabalu waa la qaabilin alaslu asalkii bidimni ficlin ay bimadmuuni ficlin ficil madmuunka ku dhex jira baa asalkii kelmadan la qaabilinaya lidocfi aslin ma ladii midka ma ladii xarafka istaqara u sugnaaday lidaaka alasli asalkaas wixii u sugnaaday oo laga cabiro ayaa wuxuu u sugnaaday lidocfi aslin asal soo laba noqday asal soo laba jeer noqdayna asalkaa wixii laga cabiray baa laga cabirayaa muxuu jeeda hadalkaas asalka waxaad ka cabirto xaraf zaaid ah xaraf zaaidoo soo laba noqday asaguna asalka waaad ka cabirta ka cabir karama waxaan ka cabirnay raada asalka waxaan ka cabirnay cayn baan ka cabirnay karama cayn baan ka cabirnay facala cayn baan ka cabirnay radan zaaidkana maadaama ay tahay dicfu aslin asal soo laba jeer noqday waxaad ka cabirta ka cabir labado marka facala la ohanaya marka waan isku idqaamaya labada cayn ma ladii midka istaqara u sugnaaday lidaka alasli asalkaa waxay u sugnaaday xarafka asalka waxay usugna laga cabiray ayaa waxaa laga cabiraya lidicfi aslin wain baqii aslun fakarir laama wain baqii haddii uu baaqi noqdo aslun asl haddii uu baaqi noqdo fakarir laaman laam soo celceli oo markaad fa iyo cayn iyo laam intii meesha kuu taalla aad ka cabirto oo kelmadii dheeraad ay wadato weli wax sii dhiman yihiin fakarir laama laam soo celceli wain baqii aslun asal hadduu baaqi noqdo asal hadduu baaqi noqdo oo markaad fa iyo cayn laam isticmaashay baa xuruuftii ususha wax soo hareen wain baqii aslun asal hadduu baaqi noqdo fakarir laama laam soo celceli oo haddii usushu wax dhiman yihin mar labaad laam usoo celi sida daxrajo oo kale markaad daalkii fa ka cabirto daxadina aad cayn ka cabirto ra-dina aad laam ka cabirto weli jin baa kuu dhiman jiimka laam ugu soo celi wain baqii aslun asal haddii uu baaqi yahay fakarir laaman laam soo celceli wadalika jiimi daxraja daxraja jiimkeedoo kale weye ka jiimi daxraja daxraj jiimkeedoo kale daalka markaan ka cabirno fa xaadina aan cayn ka cabirno raadina aan laam ka cabirno jiim baa weli soo haray laam ugu soo celiyo daxraja facla la dheh daaka arrinka lagu soo sheegay xukmun xukum weeye xukumkoo daama joogto ah xukm daa'im ah ayb ma lam yakun dضicfa lxarfi aصli bilafdihi اktufi bgayri cadli wuxuu leeyahay maa lam yakun waa haddii uusan noqon xarafkan zaa'idkaa dicfan mid dicfi u ah lixarfin xaraf lixarfin xaraf xarafkaasoo asliya asal ah uktuf iyo kaa waa lagu kaaftoomayaa bilafdihi lafdigiisaa lagu kaaftoomayaa bغayri cadlin ay bغayri mancin didma laaanteed yani muxuu ku leeyahay xarafkan zaaidka oo kelmadda ku jira xarafkan zaaidka oo kelmadda ku jira xaraf asala meesha kuma leh oo xuruufta usuusha xaraf ay isku mid yihiin meesha kuma sugna maxaa la samaynaya markaas maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa wixii laga cabiray waxaa la yeelayaa sidiisa logu dhawaaqaya uktufiya bilafdihi waa sida akrama oo kale hamzadaas waa zaaid soo ma meesha maasar bay ku leedahay waa maya maa lam yakun dicfa lixarfin aslin xaraf asal ah oo meesha ku jira yani markaa oo soo laba jeer noqday maaha oo soo laba jeer noqday maaha waa xaraf keligii kelmadda ku ah asalna meesha kuma leh uktufiya bilafdihi sidiisa logu dhawaaqaya marka akrama marka lamisan maxa la ohanaya calaa wasni afcala ayaa la oranaya maa lam yakun waa haduusan xarafka zaa'idka ضicfan hadduusan dضicf u ahayn lixarfin xaraf xarafkaasoo asliya asl ah uktufiya kaa keligii meesha ku ah xarafka zaa'idku haddana keligii meesha ku ah uktufiya waa lagu kaaftoomaya bilafdihi lafdigiisa lagu kaaftoomaya sidiisaa logu dhawaaqaya bigayri cadlin diidma la-aan ayaa markaa sidaa lagu kaaftoomaya xarfu ziyaadatin xarfu ziyaadati ataa mustaxiba akara min aslin zaaid zaa'idun shaba halkan wuxuu ka warramaya sheikhu xuruufu ziyaada maxaa lagu gartaa xuruufu ziyaada maxaa lagu gartaa waxaa ugu caansan ugu mashhuursan oo xuruufu ziyaada lagu garto lagu garanayo waxaa weeye suquuطuhu fi bacdi الtasaariif ligayri cilati tasriifiya suquuطuhu في bعض التصاaريف لغayri cilaة تصريiفية inuu xarف iska dhaco iyadoo wax qaacido sarفiyo rido aysan jirin inuu iska dhaco ayaa markaa lagu yaqaanaa maala daarib alifka inuu zaa'id yahay waxaa ku tusinaya marka kelmadda la rogrogo mararka qaarkood lama socdo daarib bal maadi ka dhig muxuu noqonaya maadigiis daraba miyuu la socdaa maya uu ka hara yadribu miyuu la socdaa maya yadribu yadan inay zaaid tahay inay zaaid tahay waxaa daliilkuugu ah mararka qaar ba iska haraysaa madruub yadi miyay la socotaa maya laakiin inta usuusha ayagu marna ma haraya daadkan iyo ra'dan iyo ba'dana si kastoo kelmadda loo dhigo mudaaric ka dhig amar ka dhig maadi ka dhig ism faacil ka dhig ism mafcuul ayan kaan kama harayaan laakiin kuwa zawaaida marna wuu joogaa marna wuu maqan yahay calaamaadka lagu gartay ka mid ta daarib alifka waa zaaid baan niri ma daliil bal maadi ka dhig daraba dheh miyuu joogaa yadribu dheh miyuu joogaa maya madruub miyuu joogaa ma joogo idan alifta waa zaaid yadribu yadan waa zaaid ma daliil inay zaaid tahay daraba miyay ku jirtaa maya madruub miyay ku jirtaa maya maya yadribu miyuu la socdaa maya madruub miimka hore waa zaaid ma daliil daraba iyo drib midna lama socdo marka xarafku inuu kelmadda markii la rogrogo inuu ka haro fii bacd tasaariif fii jamiic shardi maaha fii bacd tasaariif meelo ka mid ah, hadduu ka haro waa zaaid haddii laakiin kelmadda uu ka hari waayo waa asal marka wuxuu ku taas waa qaacido guud culmadu ay sheegaan suquuطuhu fii bacd tasaariif ligayri cila tasriifiya laakiin w cilo sarfiya loo rido asagu waa ka haabit waxay idhahdaan maa xudifa licilatin tasriifiyatin ka haabit wixii cilo sarfiya loo xadfo darteed haabit wax joogu la mid wax joogu la mid maala qul asalku muxuu ahaa qawala maadiga asal ah amarka iyo mudaarica maadiga asalka qawala ayuu ahaa maanta lakin maxaa ka jooga qul laba xaraf baa ka jooga caynkaa meesha ka maqan wuxuu dhacay licilatin tasriifiya cilo sarfi u dhacay soadx maaha qultu marka la miisaan la saarayo qultu muxuu noqonaya miisaankeedu furtu caynka mesha ka maqan meesha maxaa ka maqan wow soo oo qawalo ayuu asal ahaa maantana waa qultu caynka waa maqan yahi lakin muxuu maqan yahy licilatin tasriifiya waa anaga soo sheegnay yani iltiqaau saakinayn baa kulmay aakhirkii oo xarf saxiix saakina iyo caynkii oo muctalo saakina laba saakin baa kulmay midna muctal midna saxiix qaacida ku qumtay إذا اجتمع حرفان ساكنان معتل وصحيح فxدف xرف cilة أwlى kana la xadفaya xرف ciلha ayaa la xadفaya marka قاacdo sarفiya ayuu dhaay marka waxay yhahdeen ma xudiفa لcilaة taصriifiyaة kaثaabit wixii cilo sarفiga darteed loo xadفo haabit buu le wax jooga ayuu marka lamid yihi wax haabita ayuu ka dhiganya ayb marka wuxuu inoo tilmaamaya sheekh raximah الlahu taعaalى qaacidada lagu garto xarafkan zaaidka maxay tahay waxaan sheegnay suquud bacd tasaarif waa lagu gartaa ko waxaa kaloo lagu gartaa inaad barato xaraf kastaba meelaha lagu siyaadiyo xuruuf zawaaid waa xuruuf tabara ah wey saaltumuniha baa lagu jamciyaa saaltumuniiha baa lagu jamciya xuruufu zawaaid xuruufta xuruufu zawaaidka ah mid kastaba amaakin mucayana ayuu zaaid yahay amaakin mucayan ayuu zaaid yahay meela lagu yaqaan ayaa jirta faalifu akara min aslayni saaxaba zaa'idu bigayri mayn bilmaalik baa ohanaya faalifun alif alifkaasoo saaxaba la saaxiibay akara min aslayni saddex asal iyo wax ka badan alif la socto haddaad aragto zaaidun waa zaaid bigayri maynin been la-aan oo tusaale haddii aad aragto alif la joogta saddex xaraf oo asal ah saddex xaraf oo asal iyo ayb marka miimku hadduu awalka dhaco waa zaaid xuruufta marka mid kastaba meel baa lagu ziyaadiyay maaligu dhammaan wuu tilmaamay tobanka xaraf yani intooda badan meelaha lagu siyaadiyo qaarna wuu ishaaray qaarna wuu tasriixiyey baabu tasriif ayuu ku tilmaamay marka sheekh wax kamid ah hadda inoo ishaaray oo muxuu leeyahay haddii aad aragta buu sheekhu ku waa qaacido guud xaraf zaa'id ah oo xuruufu sa'altumuuniha ka mid ah haddii aad aragto asagoo la jooga laba asal wax ka badan saddex xaraf oo usuul ah saddex xaraf oo usuul ah haddaad aragto xuruuftii zawaa'idah oo tobankaa mid ka mid oo la jooga waxaad xukmaysaa inuu zaa'id yahay waa qaacido guud laakiin mid kastaba amaakin mucayana lagu yaqaan in la ziyaadiyo alifta amaakin baa lagu yaqaanaa nuunka meelo gaara lagu yaqaanaa siinka meelo gaara lagu yaqaanaa ta'da meelo gaara lagu yaqaana soo wadax maha hadda lakin waa qaacido guud buu kusinaya xarfu ziyaadati ataa mustaxiba akhara min aslayn zaaidu shaba haddii aad aragto xaraf ka mida ah xuruufu zawaaid oo saaltumuuniha lagu jamciyey haddii aad aragto isagoo la jooga saddex xaraf oo wada usuulah ama afar xaraf oo wada usuul ah waxaa kuu soo baxaya inuu zaaid yahy maala adanfarun adanfarun waa libaaxa wey xuruufu zawaaid halkaa waxaa kaga sugan nuun baa kaga sugan qooyinku xuruf zawad ka mid maaha daadkuna xuruf zawad ka mid maaha faaduna ka mid maaha raaduna ka mid maaha sawad maha adanfar saaltumuuniiha afarta xaraf kuma jirta xuruf zawad kuma jiraa laakin maxaa ku jira saal saaltumuunii maa halka kelmadda maxaa kaga jira xuruf zawaaid nuunkana kaga jira nuunka saaltumuunii nuunkaasa kaga jira adanfarun adanfarun nuunka ayaa ku jira wax zaa'ida hadaba nuunkii imsa xarafo zaaid la jooga bal hadda eg imsa xarafo asal la joogaa qoynku waa asal daadkuna waa asal ayib qadan fadun waa asal raduna waa asal afar xarafo asal la jooga soo ma nuunka waxaad xukumaysaa inuu yahay zaaid limaada qaacida maxay tahay xarfu ziyaadati ataa mustaxiba akthara min aslayn zaaidun shaba xaraf horta waa inaad garanaysa xurufu zawaaid oo kuwaan sheegnay saaltumuniha wey waa inaad haysataa marka kelmadan markaad eegto waa imse xarafay ka koobanta maalan afar xaraf ama saddex xaraf oo wada usuul ah xaraf waxaa ku jira xuruuf saaltumuuniha marki waad xukmaysa inuu zaaid yahay xukmaysa adaa xukumaya adaasaa ku xukumaya ayib madruub maalan madruub tusaale madruub daadku xuruuf saaltumuuniha miyu ku jira daadku maya raadan ma ku jirta maya badu ku jirta saaltumuuniiha ba maku jirta maya waa saddex arafo wada usuula wey xuruufu zawaaid madruub saaltumu mu miinku waa ka mid saaltumuu wowguna waa ka mid marka saddex xaraf oo asal ah baa meesha jooga madruubun miimkaas xuruufu saaltumuniha ka mid yahay wowgana muxuu ka mid yahay xuruufu saaltumuniha buu ka mid yahay sax kelmadda markaan eegnay usuusheeduna kelmadda la joogaan waa imisa xarafood usula saddex xarafoo usula wey halkan marka maxaan ka ogaanay miimkan iyo wowgan inay yihiin maxay zaa'id annagoo ku dhaqmayna qaacida ahayd xarfu ziyaadatin ataa mustaxiban akhara min aslayn zaa'idun shaba marka waa qaacido guud sheekh ku siiyey weeye waa qaacido guud tii hore soo sheegayna ayadna waa qaacido guud oo wuquucu fi bacd tasaariif waxaa soo raaca oo qodob muhim ah inaad ogaato xaraf kastaba goormuu zaaid yahay xaraf kastaba amaakin mucayana lagu siyaadiyaa goormay ta zaaid noqotaa soma laamka goormuu zaaid noqdaa ayib amaakin mucayana markasta zaaid ma noqdaan amaakin mucayana zaaid noqda inaad amaakinta xifdisana waa qodob muhima ah iyadna oo lagu ogaada wey wuxuu sheekhu raximah llahu tacala xarfun xarf xarfu ziyaadatin xarfu ziyaado xarfu ziyaadahaasoo ataa yimid mustaxiban xaalu la saaxiibay agtara wax ka badan min aslayn laba asl wax ka badan saddex iyo afar wada usula ayuu la saaxiibay zaaidun zaaid weeye zaaidun zaaid weeye zaaidkaasoo shabaab macnaa irtafaca kor noqday ayib ay irtafaca kor noqday intaa marka sheekhu ka muqadima ayuu marka oga hadlay maqsuudkii hadduu bilaabaya intaas ka muqadimay ahayd yani maziidku inuu saddex u qaybsamo rubaaci khumaas sudaasi ayib eh, qaabka waxa loo miisaamo iyo usuul iyo markaas zawaaid sida loo kala saarayo eh, xurufu zawaaid hadday meesha ku jiraan qaabka loo ilaalinayo miisaanka iyo wax lagu garanayo hadda marka wuxuu bilaabayaa eh, afcaasha almaziidu fihiga afcaasha la ziyaadiyey maxaa qiyaasa maxaa shaada ayuu bilaabaya wuxuuna marayaa intii ariiqadii aan kusoo marnay markaas laamiyat afcaalka kusoo sheegay laamiyadiisa ariiqadii buu marayaa wuxuu isdhex yaacinayaa qiyaaskii iyo shaadkii buu isdhex daadinayaa marka waana inta marka la joogo inta ugu muhimsan waxa wey inaad ogaato awalan ficilkan inuu yahay zaaid inaad ogaato inuu yahay maziidu fihi wax lagu ziyaaday ko ma qiyaas ba mase waa shaad inta inaad ogaato muhimadu waa intaas wey inuu yahay ficilkani maiid ko maiidun fiihi labo ma qiyaasba mise waa shaad inta inaad ogaato muhimadu waa intaas wey asagu marka sheekh kuma kala soocayo kumana kala sheegayo waa anaga soo sheegnay hulaaiga saddex jeer baa la siyaadiyaa hulaaigii mujaradka saddex jeer baa la siyaadiyaa rubaacigii mujaradkaana waxaa la siyaadiyaa laba jeeraa la ziyaadiyaa hulaaiga saddex jeer baa la ziyaadiya mar hal xaraf baa lagu ziyaadiyaa rubaaci buu noqdaa marna labaa lagu ziyaadiyaa khumaasi buu noqdaa marna saddex baa lagu ziyaadiyaa muxuu noqdaa sudaasi buu noqdaa rubaacigii mujaradka u kaalay wasanki wasnigan soo marnay oo faclala ahaa mar baa la ziyaadiyaa muxuu noqdaa khumaasi buu noqdaa hal xaraf baa lagu ziyaadiyaa oo wuxuu noqdaa khumasi buu noqdaa laba xaraf baa lagu ziyaadiyaa muxuu noqdaa sudaasi marka rubaaci laba jiraa la ziyaadiyaa hulaaثina saddex jiraa la ziyaadiyaa ayib hulaaثi marka hal xaraf lagu ziyaadiyo awsaan buu leeyahay awsaan ayuu leeyahay eh, kow iyo labaatan wasni ayuu leeyahay kow iyo labaatanka wasni saddex ka mid a ah qiyaasa saddex marka laga jaro kow iyo labaatan maxaa soo haraya sideed iyo tobanna waa shaad waa hulaaثi hal xaraf lagu ziyaadiyey waa hulaaثi hal xaraf lagu ziyaadiyey awsaanta uu leeyahay waa labiyo kow iyo toban wasni weeye kow iyo tobanka saddex baa qiyaasa maxaa soo haray saddex iyo toban kalena waa shaad weeye hulaaثigii marka laba xaraf lagu ziyaadiyo saddex toban shaad ayuu leeyahay saddexna waa qiyaas weeye kow iyo labaatan marka hore ahaa hulaaثi marka laba xaraf lagu siyaadiyo muxuu noqonaya sg saddex xaraf ah, laba ku kordhi muxuu noqday khumaasibn waa soo maha khumaasi markuu noqdo wuxuu yeelanayaa saddex iyo toban wasni ayuu yeelanayaa saddex iyo tobankaa shan ka mida waa qiyaas shan ka mida waa qiyaas maxaa soo haray sideed ka midana waa shaad waadxee soo maha hulaathigii marka saddex xaraf lagu siyaadiyo saddex xaraf marka lagu siyaadiyo muxuu noqday markaas sudaasi buu noqday saddex xaraf marka lagu siyaadiyo sudaasi uu noqdo afar wasni baa qiyaas ah guud ahaan saddex toban wasni buu yeelanayaa saddex toban wasni ayuu yeelanayaa afar baa qiyaas ah maxaa shaad ah sagaal ayaa shaad ah sagaal ayaa shaad ah intaa maxaa ku dhamaada thulaathi la ziyaadiyey ilaa hal mar baa la ziyaadiyaa labaa la ziyaadiyaa saddex baa la ziyadiya soo ma ahayn waa soo sheegnay rubaaci baa kusoo haray mar baa hal xaraf baa lagu siyaadiyaayo khumaasi buu noqdaa wuxuu leeyahay hal wasniyo qiyaasuu leeyahay bas wasnigii rubaaciga faclala ahaa ayaa hal xaraf lagu siyaadinaya khumaasi buu noqonaya yani markaas wuxuu yeelanaya hal wasniyo qiyaas wasnigii rubaacigo mujaradkaabaa laba xaraf lagu siyaadinayaa laba wasniyo qiyaasu yeelanaya bas isu shaadba marka rubaacigu waa iska fududaya sidiisuba hal xaraf marka lagu siyaadiyo khumaasi uu noqdo hal wasniyo qiyaasu le bas waa tafaclala saddex raja marka lagu siyaadiyo asagoo rubaaci ah mujarad ah laba xaraf marka lagu siyaadiyana laba wasniyo qiyaasu leh bas ifcanlala iyo ifcalalla halka waadix wey soo ma waadix wey marka rubaaciga waa iska fududyahy meesha u baahan inaad si fiican xoogga loo sa tarkiiska loo saaro waa hulaahiga weeyaan hulaai hal xaraf lagu siyaadiyey oo eh, rubaaci noqday kow iyo labaatan wasni buu yeeshay waxaa ka qiyaas saddex sideed tobanna waashaad inaad qaybto kow hulaaثi saddex arf lagu laba xarf lagu siyaadiyey oo khumaasi noqday wuxuu yeeshay afar iyo toban buu yeeshay wasni afar iyo tobankaa shan ka mid a ah qiyaas ah eh, saddex iyo toban wasni buu yeeshay shan ka mida ah waa qiyaas maxaa soo haray markaasi sideed baa soo haray sideeddaas waashaad ayib marka uu noqdo hulaaثi saddex xarf lagu siyaadiyo sudaasi uu noqdo saddex toban wasni buu leeyahay afar ka mid a ah qiyaasah saddex toban buu leeyahay yani mid baa laba jeer soo noqonaya mid baa laba jeer soo celcelinaya yani marka idlamasa ixraam maca mid baa laga soo qaadaa markaasaa waxay ku noqonayaan saddex toban wasni bay saa ku noqonayaan saddex iyo wasni afar baa qiyaas ah sida saxiixa ah maxaa soo haray markaas sagaalna waa shaad weeye sagaalna waa shaad weeye ayb ribaaci hal wasni lagu siyaadiyey hal iyaas hal wasniga qiyaasu yeelanaya marka laba lagu siyaadiye ribaacigiina oo sudaasi u noqdona laba wasniga qiyaasu yeelanaya waadix soo ma intaasaa marka waxay tahay muhim qofku inuu barto bas inta haddaad barato masiid markaasi arrinkiisu waa basiid fahmaysaa marka maxamed amin alharari ayaa markaa soo fududeeyey fihris buu u sameeyey kitaabkiisa marka manaahil rijaalka sharaxa yani saddexda wasni ugu horeya maala hulaaثiga saddexda wasni ugu horeya ayaa qiyaas ah inta kalena waa shaad jadwalkuu sameeyey hulaaثi laba lagu siyaadiyeyna ahbaa shanta wasni ugu horeya ayaa qiyaas ah inta kalena waa shaad ayib hulaaثi saddex lagu siyaadiyey afar baa qiyaas ah laba waa isku xigaan mid buu soo dhexgeliy ihbayaqu soo dhexgeliyey ama if cayaluu soo dhexgeliyey oo shaada ah. marka kaa marka laga saara afarta ugu horeeya ka saddexaad waad ka saaraysaa ka koobaad iyo ka labaad iyo ka afraad waxaad ku darsanaysaa ka saddexiyo tobnaad tirada uu ku siinayo ka koobaad iyo ka labaad iyo ka afraad iyo ka saddexiyo tobnaad afartaasaa qiyaas ah afartaasaa qiyaas ah saddexiyo toban marka afar laga jaro maxaa soo haraya maxaa soo haraya sagaal baa soo haraya sagaalkaas waa shaad bay noqonayaan hulaairubaaci hal wasni lagu siyaadiyena qiyaaskiis waxaa weyaan hal wasni marka laba lagu siyaadiyena waa laba wasni marka intaa inaad barataan oo intaa qaybtaan waa muhim jiddan marka laqbadon baad marka fahmeysaa un iyo kelmadaha man macaanidooda wax kaloo markaa kusugan ma uu jiro intaaba markaa aad qaybaysaan halkaa inoo joog wallahu aclam intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين